sidaan rajayna baabka kitaabka isaga ah wuuna yaro dheer yahay allah noo yasiro baabka saddex iyo labaatanaad baabu towjiihi alxaakimi ilaa man ukhbira anahu zana baabu towjiihi alxaakimi qofka xaakimka inuu dad u diro ilaa man duul ukhbira loo sheegay annahu isaga zanaa inuu zinaystay inuu cid arrinta ayada soo weydiiso oo ka soo xaqiijiso xadkaas inuu galay in kale arrinka isaga ayuu baabkan u baab yahay oo munkar hadduu qof ku kaca oo xad uu ka waajibi in xaakimka iyo imaamka uu cid arrinkaas soo xaqiijiso u diro ayuu baabkan u baab yahay xadii afar kun an boqo shan kun afar boqol iyo toban iyo labaad waa xadii saxiixa qaala aimaam nas abarna alxasan ibnu axmed alkarmaniyu qaala xadaana aburabiic sulayman ibn daawuud alcataki weeyaane qaala xadaana xamaad ibn zayd ibn dirham qaala xadaana yaxya ibn saciid alansaari can abi umamata ibn sahl ibn xunayf radia allahu tacala an arda ana nabiya nabigeena sala allahu alay waslam utiya waxaa loo kir bimraatin haweeney haweeneydaasoo qad zana zinaysatay faqal wuxuu yidhi miman zinada agee xaggeed ka keentay oo yaa kaa zinaystay weyaan yaad ka zinaysat ama yaa kaa zinaystay qaalat waxay tihi min almuqcadi curyaankii fadhiyey alladii kaasoo fii xaayidi sacdin sacad beertiisa ka shaqaynaayey fa arsala ilayhi nin buu u dira nabigana sal slm fa utiya bihi waa la keen maxmuulan xaaluu yahay isagoo la xambaarsan yahy nin socon kara maahaba nin socon karaba maaha waa curyaan fawdica waxaa la dhigay ninkii bayna yaday nabiga hortiisa ayaa la dhigay sal allahu alayh ali wasalam factarafa wuu qirtay fadaca rasul rasulka wuxuu yihi sal slm biadkaalin xirma ama roqob laanta farqaha lah ayaa adkaal la yihahdaa laan yar ayaa la soo goyni laanti marka waxay leedahay farqa marka laan yar oo far la ayuu nabigeenna far badan la ayuu nabigeenna u yeertay in loo keeno fadarabhu markaasu hal mar shab ku sii dhuftay wa waraximahu wuu u naxariistay lizamaanatihi curyaannimadiisa wakhafaf canhu ka fududeeyey wakhud biyadika diqhan soo lama dhihin markuu nabi daawuud calayhi salaam nabi ayuub calayhi salaam u xanuunsaday haweenaydiisii inay muxuu ahaay isdhufeen kadibna uu yidhi haddii aan caafimaado intaasoo jaldi ayaan kugu dhufani kadibna maxaa la yidhi wakhud biyadika diqan fadrib bihi walaa taxnad yacni roqob yar amaba laan ula badan lah qaado oo waxaa weeyaan ku dhufo haweenaydaada si u dambaabin sidii oo kale uu nabigeena samey sala allahu calayhi waalihi wasalam oo boqolka jeedal iyo boqolka hadii kow u dhiman imika waa nin macuryaan oo sakaraada ah marka saas ayuu leeyahay saxaabiga jaliilka radia allahu tacala canhu arda macna shaahidka waxaa weeyaan in qofkii zinada lagu tuhmay ama lagu sheegay in loo yeero oo la keeno oo dad loo diro saa weyaan si loogu hubsado baabka afar iyo labaatanaad baabu masiir xaakimi qofka xaakimka inuu aado ilaa raciyatihi raciyadiisa lisulxi liajli sulxi inuu islaaxiyo oo heshiisiyey baynahum dhexdooda inay mashruuc tahay oo arrin wanaagsan ay tahay ayuu baabkan u baab yahay ninka hadduu xaakim yahay ama qaadi u yahay in uu racyadiisa aado si islaax ugu sameeyo ayuu baabkan u baabya weyaan xadiid shan kun afar boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasr akhbarna moxamed bn mansuur qala xaddatana sufyaan ibni cuyeyna qala xaddatana abu xaasim salamat bni diinaar qaala samictu sahal bni sacdin saacidi radia allahu ta radaya qul isagoo ayaan maqlay waqaca waxaa dhacay bayna xayayni laba qabiil iyo laba jirib oo min aansaari ree ansaareedda kalaamun hadal ayaa dhexmaray oo isku yaro dhaceen xataa taraamow ilaa isku tuurtuuraan bilxijaarati dhagxaan oo isshidaan fadahaba nebiyu nabigeen uu aday sal slm liyuslixa inuu islaxay baynahum dhexdooda ayuu nabigan u baxay calayhi salaat salaam fa xadarat isalaatu salaaddii ayaa soo xadirtay xilligii nabigoo xagga ku maqan calayhi salaatu salaam ayaa salaaddii xilligeedii la gaaray faadana bilaalun bilaal ayaa adimay ilan saacadda ayuu fiirinaya wakhtigii aadaankii marka la gaaro wuu adimay wاntudira rasuula nabiga al waa la sugay sal slm faxtubisa waa la xabisay oo waa la daahiyey nabigana sal slm faaqaama الصalaa haddii xilligii salaadda la gaaray marka muxuu sameeyey bilaal xilligii salaad la gaaray faaqaama الصalaa salaaddii ayuu aqimay wataqadama abu bakrin abu bakr radi allah anu arda ayaa salaaddii hormarayoo dadka imaam u noqday fajaءa الnebiyu nabigeena ayimi sal slm abu bakrin waxal abu bakr abu bakrna yusalii biالnaas dadkuu dujini falamaa ra'aahu الnaas dadkii markay arkeen rasuulkeena alayh الslat slam safaxuu way sacbatumeen gacmaha isku garaaceen weyaan wa kaana abu bakrin abu bakr wuxuu ahaa laa yaltafitu fi الsalaa salaada markuu ku jira meel ma milacsan jirin meel ma eega jirin falamaa goortii samicu maqlay tasfiixahum sacbadhabkooda markuu maqlay oo gacmaha isku garaacayaan weliba aad u badiyeen riwaayad kale cadaynayse iltafata markaasuu yaro milacsaday faidaa abayado huwa isaga birasuuli rasuulka alla uu la taagan yahay oo nabiga all uu taagany wax loo sabcinana dartii ay tahay o faidaa huwa birasuuli lah araada markaas wuxuu doonay abubakr an yataahara inuu gadaal usoo noqdo oo safka dama soo aado fa ashaara ilayhi nabigaa uu ishaaray oo joog oo kale yani an wararkaada ku sugnow oo salaada bix farafaca abubakrin abubakr kor wuxuu qaaday radia allahu an yani yaday labis gacmadu iyo kor u qaaday oo ilahay buu ku mahadi malaha uma kadibna nakasal wuxuu usoo laabtay alqahqara dib ayuu usoo laabtay gadaal gadaal ayuu soo noqday weyaan wataqadama wuxuu hormaray rasul rasul ka sal slm fasallaa markaasuu tukaday ama dujiyey falamaa goortii qada uu guday uu dhameeyey rasul rasul sl sl asalaad salaada qaala wuxuu yidhi maa manacaka ya an tadbut inaad sugnaato maxaa kuu diiday waan ku ishaaray inaad meesha ku sugnaato salaad ummadda ka bixiso iyo saxaabada maxaa kuu diiday kow qaala wuxuu yidhi maa kaana allaweyne ma ahanin maa kaana allah allaweyne ma ahanin liyaraa mid arko bna abi quxaafa ina abi quxaafa bayna yaday nebiyihi sala allahu calayh wasalam nabigiis hortiisa inuu allah ku arko garba ma ahan booskaas isaga booskayga ma ahan nebi maxamed oo gadaal taagan alayh slat slam ibna abi quxaafa abubakarna uu hor taagan yahay inuu ilaahay arko arrinta ayada garba ma ahan mana saxno weeyaan yaadhihi arrinka isaga abubakrin sidiiq radi allah arda uma intaa kadibna aqbala cala annaas dadka ayuu usoo jeesta nabigana sal slm fa qaal wuxuu yidhi maa lakum maxaa idin daaray maxaa idinku dhacay idaa naabakum shayun shay hadduu idin soo haleelo oo idinku soo dirso fii salaatikum salaadiina safaxtum ma waxaad mxua gacmahaad garaacaysaa safaxtum ma gacmaha isla dhacaysaan ina dalika gacmo isla dhaca linisaa dumarka ayuu usugnaaday oo dumarka iskala marka salaadda ay ku jiraan haddii wax aad soo haleelo inay gacmaha isku garaacaan ooy tambiih iyo baraarujin ka dhigtaan waa shaqo oo dumarkaa loo ogoliy markay salaadda ku jiraan kow soo maha qofku soo haleela oo ragga ah, shayun shay fii salaatihi salaaddiisa faliiqul ha yidhaahda subxaana allah ha yidhahda dumarkana waxaa weeyaan waa tasfiiq weliba sifada laiskugu dhufani saas ma ahane waa saasay leeyihin wallaahu aclam taqriiba xayiga marna xaafada loo isticmaalaa laakiin asal ahaan waxaa loo isticmaala laba qabiil laba jirib ayaa loo isticmaala asal ahaan laakiin xayayinka waxaa weeyaan waa sidii was'al qarya oo kale haaliban dhaqanka ilaa hadeertaan marka laba jlib jilib ay degan yihiin magaalo iskuma qasna inta badan qolana meel xaafad ay degan yihiin qolana xaafad ay degan yihiin laba laba qolo alxayiga haaliban nacam waa loo isticmaala lakin asal ahaan hadda meeshaan laba xaafad ma ahane waa laba jilib maqsuudka halkaa weyaan inay kala degnaayeenna oo xaafadii lagu ilaaqayna waxba ishkaal ma nacam waaya baabu ishaarat alxaakimi qofka xaakimka inuu u ishaaro calى اkhasmi qofka doodaaga ah amaba qofka dacwada wato bisulxi in sulx wax lagu dhameeyo ee heshiis inuu ishaaray inta xugun la kala goyn lahay war islaax aan samayna inuu dhaha inay bannaan tahay oy wanaagsan tahay iyuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun afar boqol toban iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaa calay ramat lla akhbarana arabic bn sulayman arahawi weyaan arabic bn sulayman cafwan qaal xadaana shucayb ibn leyt ibn sacd almisri can abihi leyt ibn sacd almisri can jacfar bn rabiica can cabdiraxmaan acraj hurmus wayaale can cabdilahi bni kacab ibni malik alansaari can kacab ibni malik alansaari radia allahu anu arda anahu kacab kaana waxaa u sugnaaday lahu isaga calaa cabdilahi bni abi xadrad ninkaas saxaabiga alaslamiy daynan dayn ayuu ku lahaa falaqiyahu wuu la kulmay falazimahu kadibna dhab ayuu ku yiri ku dhegay wuu laazimay dhab isagii dayntaydi adii kale kalama baxayn ku dhegay malaha aad bu ugu baahnaa amaba meermeerinaa jirtaa suuragal wax walba suuragal ku dhagay ama xaqiisa mooyaano isii dayntayd inuu yihahdo xaq uu leey ama inuu dhaqaaysto oo ka heli karo inuu u muuqatay wamaa dalik falaqiya falazima markaasuu ku dhagay fatakallama markaasa hadleen xata irtafacat ilaa ay waxaa weeyaan kor noqoto alaswaatu codad famara bihima rasul rasul aya soo maray sal slam dabcan waa tii hore oo markuu muxuu ahaa maqlay uu soo maray tabcan wuu usoo daaqadii dah intuu qaaday ayuu eegay kii xadiidka hore ayaa fasiri fa wuxuu yidhi yaa kacbu kacbu fa ashaara biyadii gacantiisa ku ishaarayo kaana waaba isagoo isagoo lah annis saas kale ya nis ka deji weeyaan fa akhada nisfan nis ayuu qaatay mima dayn caleyhi korkiis ahaatay wa taraka nisfan nisna uu tagay nabigeena u ishaaray subxigaas calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay ninkan waxaa inuu lahaa suuragala ah, warni ani allahay ka alla lacagta boqol shilinood igu leeda amaba boqolka dirhamood igu leeda ama diinaar ma awoodi karaan ma awoodi karaan ma heli karo nus umaan heli karaa waasan u le war lacagteeda u baahna maantayba dhib uu i haya kan dhibkii hayna in laga bixiyo oo xoolihiisii markiiba gacanta loogu shuba kana tabardaridii haysay in sulxi xoolihiisi muxuu ahaa wuxuu hayay laga qaado waa suuragal marka inaysa xaaladda saas ahayd laakiin sulxigu wuxuu noqday in nisfi ninkaana laga qaado kana wiiis markiiba laga saaro meermeerintii amaba maqnaantii meesha laga saaro marka arrinka asagana xaakimka ayaa ishaarayo oo nabigeena marka ahay sala allahu calayh waali wasalam halkaas ayuu imaamku dariishanayaa baabu ishaarati alxaakimi qofka xaakimka inuu ishaaro awooni oo dhihi karo ay u bannaantay baabkan u xadiidka shan kun afar boqol toban iyo shanaad waa xadiis saxiixa weliba haddii xaaladda ay ninkaas wax lagu leeya uu yahay mucsir oo waxba aan gacan ku haynin in war iska cafiseeda miskiinkan in la yihahdo ilaahay inuu cafiye ayaan muxuu ahaa rajaynayna eh muxuma waa arrin wanaagsan قال الإمام النسائي عليه أخبرنا محمد بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عوف بن أبي جميلة العبدي قال حدثني حمزة أبو عمر العيدي قال حدثنا علقمة بن وائل الحضرمي عن وائل بن جع بن حجر الحضرمي صحابي جليل رضي الله عنه قال وحي ahidtu waxaan xaadiray rasu rasuulka ayaan xadiray sal slm xiina goortii jaauu la yimid bilqaatili ninka wax dilay xiina goortii jaa u yimid bilqaatili ninkii wax dilay yaquuduhu wuu hogaamini xiina goortii jaa u yimid ku jira xiina goortii jaa wuu la yimid bilqaatili kii wax dilay wuu la yimid yaquuduhu isaga uu hogaamini waliyu lmaqtuuli kii la dili dhiiggiisa ninka lahaa weligiisa ahaa fii niscatin hogaan uu ku wado weyaan qorta ugu jira hogaan u hogaansany ninkii wax dilay ayaa la wadaa oo lala yimid yaa la yimid ninkii la dilay oo ninkaas la hogaamina oo la wada ninka uu dilay weligiisii oo dhiiggiisa lahaa ayaa wada weyaan ko weliba hogaan ayuu ku wadaa faqaala rasul u yh sl slm liwaliyi اmaqtuuli kii la dilay weligiis wuxuu ku yidhi atacfu miyaad cafinaysaa qal u laa maya qaal wuxuu yidhi fataakhud diyata diya marka miyaad qaadanaysaa haddii arrintayda qaala laa qal wuxu yhi fataqtuluhu miyaad dilaysaa qaal wuxu yhi nacma waan dili kow qaala wuxuu yidhi idhab bihi la tag wada falamaa goorti dahaba uu tagay fawallaa uu ka jeestay min cindihi nabiga agtiis uu ka jeesto ninka hogaankii ku kaxaystay dacaahu nabiga u yih soona kaale kaale cafinaysaa qaala wuxuu laa maya qaala wuxuu yidhi fataakhud diyi miyaad qaadanaysaa qaala laa maya qaala fataqtuluhu miyaad dilaysaa qaala nacam qaala wuxuu yidhi idhab bihi la falama daaba uu tagay oo fawallaa min cindi agtis uu ka jeestay dacahu u yeer mar saddexaad faqaala wuxuu yidhi intaas wuxuu rabaa inuu cafwi ninkan u helo atacfu qaala laa qala wuxuu fataakhud diya diya maad qaadanaysaa qaala laa qaala wuxuu yihi fataqtulu miyaad dilaysaa qaala nacam qala wuxuu yidhi dhab bila tag kadibna faqaala wuxuu yidhi rasul rasulka sal slm cinda daalika markay xaaladdaa dhacday ayaa rasuulkeen wuxuu yidhi calayh slat slaam amaa inaka adiga miya ninkaadan weliyulmaqtuulka oo ninkaan la dilay weligiisa ah in cafawta canhu haddii aad iska cafiso e yabu wuxuu la noqonayaa ninkan uu tirtiraya yabu wuxuu la noqonayaa cafwigaas bimihi cafwan in cafowt canada iska cafisa yabu ninkan wuxuu la laabanayaa bimihi dembigiisi uu lahaa iyo wadmi saaxibika saaibka dembigiis ula laabanaya ninka ad yeeli oo ninkii saaxibka ah oo la dilay dembigiisa lagu dhaafayaa ee iska cafi facafa canhu iska cafiyey tarak iskaga tagay fa ana aniga ayaa ra'aytuhu arkay waail ibn xujr ayaa dhihi ra'aytuhu ninka arkay yajuru isagoo jiidi niscatahu hogaankii lagu hogaamiyey xeragii isagoo jiidani oo mxuuha liska day anaa indhahii ka saaray ayuu leeyahay radia an arda macalishahidka marka maxay tahay qofka xaakimka ah inuu dhihi karo ninkan baa iska cafis oo inuu bandhigi karo amar ma jir laakiin uu bandhigi karo kan u baabaysa imaamka xadiidkan ayuuna deliishaday caleyhi raxmat ullah baabu ishaarat alxaakimi qofka xaakimka ah inuu ishaaro ood qofka u tilmaamo birifqi dhimrin oo si adag iyo waxaa weeyaan eh, si xoog badan inaan hawsha lagu kala qaadana si yara degan oo si qabooban oon xanaf lahayn in arinta loo rido inuu u ishaaro qofka ayuu baabkan obaabay inu mashruuc ay tahay oy bannaan tahay xadiidka shan kun afar boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa nacam hmm? may waa simanta wax hadda oo eh, waxaa weeyaan eh, kala dheeri ah, arim kole ma ogi dumarkana dhiigooda uu siman yahay raggana dumarkooda uu siman yahay markay muslimiin yihiin saas maan ogsoon lakin waa kala xanuun badan yihin shaki ma laha xanuunka waa kala xanuun badan yihin aad bay u kala xanuun badan yihin sida dhabtaa nin ummaddii hor oo ummadda dhan indhaha u ahaa iyo nin muxuu ahaa canug yaro xali dhashay waa aaday ukala ummaddan soomaaliyeed waad aragteen xaqiiqatan wixii macno ka lahaa oo amaba maskax lahaa amaba khibrad lahaa ama aqoon lahaa ama xataa danimo iyo geesnimo lahaa waad aragteen waa lagala dagaalamaya bash bash dil qarxi wamaa ilaa daalika waxaad marka isleeda mararka qaar waxaa la rabaa inay issoo haraan waxma kastada u hadda sanadkii aan soo dhaafnay oo labada kun iyo ko iyo labaatanka iyo kii ka horrey oo labaatanka iyo kii ka horrey toban iyo sagaalka saddexdan sano inta ummadda indhahoodii ah nooc kastaba ahdeene oo la dilay markaa xisaabaysaan wallahi aad baad runtii xanuunsan intii ayadeed waxaad ogaataan dalalka la jiraanka ah oo iyaga ummadda somal la jiraanka ah intii wax kastada ahayd oo ama la aqoon ahayd amaba la khibrad ahayd amaba waxaa weyaan la dadnimo kulli way u joogaan mid midkood de molkmood u qaatay waa suuragal inkaas molkmood laakiin sabab dilkuma ay tegin way u joogaan soddonka sano soo dhaaf markii dadka indhaha ummadda la haligayay ummadaha la jiraanka ah dalka isaga soomaaliya dadkood u noolyihin la socda goorta la iska dabatay goormay noqonaysa marka waxaa soo hari garna waa kuwa la barakiciyo dee la diin rog la dhaqan rogay waxaan ka yaabayaa dad maski ah oo nooc kale ah oo soomaalinimadii wix la yaqaana aan ahayn inay noo soo baxaan hal magaalo oo magaalooyinka soomaaliya ka mid ah oo xataa caasimad aan ahayn ayaa markaad la tiriyey dhexdaas la tirinaya hebel hebel hebel konton qof konton qof dad ka badan oo kulligood ama nin sargaal ciidamo sara oo raggii khibrad lahaa oo ummaddan saraakiishoodii ama dhinac kale waxa weeyaan eh, maalqabeen ahaa oo dadkii dhaqaalaha u hay ama culimmadoodii ahaa amaba waxaa weeyaan rag waayo arag ahay oo yacni ummadda hor joogay oo dhaqanka ayaa kulli hebel hebel hebel hebel ka marka mata aad ummadihii kale ka daba tegi waa imtixaan xaqiiqatan marka shaki ma lahan xanuunkeedaa badan laakiin dhiig ahaan ama diye ahaan waa isleeyihin baabu ishaarat alxaakimi qofka xaakimka ah in loo ishaaro birifqi dhibrin inuu ishaaro birafki imrin inuu dadka muxuu u tilmaamo isu dhimriyo inay mashruucta iyo baabkan ogaado xadiidka shan kun afar boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن مشاب الزهري عن عمر بن زبير أنه عروة حدثه وحو شيغي أن عبد الله بن الزبير حدثه إنه ورمي أن رجلا ومن الأنصار أنصارية خاصمة الزبير زبير أي محوها أولاد التقي إلى أولاد دعوة التقي إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم fii shiraaji alxara kanaalada shiilamadowga amaba tagoga yaryar oo ka soo baxa shiilamadowga oo biyaha soo qaada allati taasoo yasquuna ay ku waraabiyaan biyaha ada naqla geedtimireedka ay ku waraabiyaan ama timirta ay ku waraabsadaan fa qaala ansaari wuxuu yihi sarix ilmaa biyaha sii daa zubayrow yamur ha ku soo dhaafay biyaha sii daa oo biyahan aad xayiraysa dhaaf fa abaa caleyh wuu ka diiday fakhtasamuu cinda rasul rasulka ama ay u dood tageen faqala rasul u sl sl aski waraabi beertaada yaa zubayr zubayru waraabso uma kadib arsil maa ilaa jaarika jiraankaada biyaha usiiday faqadiba ansaari wuu carooday xalyan soo mar xadiidkan faqaala wuxuu yidhi ninka ansaariga ah yaa rasul rasuulka allow an kaana inuu ahaaday ibna camatika eedada wiilkeed inuu ahaa darteed ayaa saa u yeeshay xukunkaad isaga aad uga axatay ciyaada bilah fatalawana wuu doorsamay wajhu rasul rasulka wajigii sal slm uma kadibna qaal wuxuu yidhi ya zubayr zubayr isqi waraabi beerta oo beerta geetimireedka waraabi uma axbis ilma biyaha xir oo celi xataa yarjac ila aljadri ilaa uu derbiga ka taga oo muxuu aha timirtii ay bud biyihii ka buuxsamaan oo intii adiga kawaawooyinka iyo inti kuu qodnayd oo geedihii muxuu ahaa timirta mogta waa waxaa loo sameeya godaa loo samayni timirta geedku markuu saa yahay god weyn ayaa loo qodi oo xareeraha ka jira ilaa ay muxuu ahay godadka ay kaaga buuxsamaan oo bud ay ka dhahaan inta ayada biyaha celib oo cisho qaala zubayr wuxuu yidhi inii aniga axsab waxaan u malaynaa ana hadihi aaya aayadda naزlat fii dalika arrinka inay kuso degtay falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum ilaahay baan ku dhaartaye rabbiga ayaan ku dhaartaye ma rumaynayaan ilaa ay wixii dhexdooda maro ay kaaga xaqa yeeshaan kadibna qalbigooda waxba ayna ka dareemin culaysa oo isdhiibitaan dhab ay isdhiibaan iimaankooda kaamilma noqonayo rabbigeenle subxana wa tacaala marka maxalushaahidka maxay tahay nabigeenna wuxuu ku yidhi calayhi salatu salaam yara waraabse markay kuu qoydan u sii daa wuxuu u ishaaray marka zubayr arifq dhimrin laakiin marka dambe oo ninkii xaqiisii xaqaan ahayn inuu raadsana oo ixsaanka booskiisii uusan ahayn uu nabiga ogaaday calayhi salatu slam weliba adka uu xadgudbo nabigeena uu ku xadgudbay calayhi salatu salaam maxal sariix alxukm xukunkii o dhab ayaa marka rifqiga waa laga baxay xukunka caadiga aha oo cadaalad aha ayaa la mariy weyaan baabu shafaacati alxaakim qofka xaakimka inuu u ergeyo lkhusuumi qofka doodaa doodaaga ah qabla fasl xukm xukun intaan la kala saarin ka hora ah, inay u bannaan tahay oo muxuu ahaa erge isagoon xataa ka dalban ergada ayuu baabkan u baabay xadiidka shan kun saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad shan kun saddex boqol kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam md bشar bn dar qal xadana abdwahaab cabdwahaab aaqafi miy cabdimajid aqafi inuu yahan filaya qala xadana khaalid maxaad lujaymi can ikrima mawla cabdilahi bn cabaas bn cabaas radi alah anhuma ana zawja bariira nin bariir la gabar bariir la yidhah afwan ninkeeda kaana wxu cabdan addoonay u ahaaday waan soo marnay yuqaal lo waxaa loo yihahdaa mugiis magaciisa waa la yihahda mugiis gabadha muxuu ahaa uu qabayna waa la yihahdaa waxaaskiis ahayd bariira radia allahu canhum jamiica radia canhuma kaanii waaba anoo anduru eegaa ilayhi isaga yatuufu wuu wareegi uu ordi wuu ku wareegi khalfaha gadaasheeda uu daba socdo yabkii wuu oyni wa damuucuhu ilintiisana tasilu ay ku daadanaysa calaa lixyati garkiis ohin waaw ilintii asaa shubi faqaala nabi nabigan u sl sl cabas wuxuu ku yidhi yaa cabaasu cabaasu alaa tacjab miyaadan la yaabayn alaa tacjab miyaadan la yaabayn min xubi muqiidin muqiid jaceylka uu qaba bariirata bariira iyo min buqdi bariirata bariira nacaybka u qabta muqiidna miyaadan la yaabayn so wax la yaaba maaha waaya faqaala laha nabiyu nabigeen wuxuu ku yidhi low raajactii haddii aad iskaga laaban lahayd fainahu muqiid abuu waladaki waladaki walaadiki caruurtaada ama canugaaga aabbahood weyaan qaalat waxay tihi ya rasul rasulka allow atamurunii miyaad ifaraysaa oo amar iyo xugun miyaad duligaysaan qaala wuxuu yidhi inamaa in kale maan aniga shafiicun erge ayaanah ergeeye un ahay weyaan qaalat waxay tihi falaa xaajata dan lii ani ima sugnaan fiihi mugiid danka malihi saasay la soo istaagtay radia allahu canhu ardaha marka xubbiga iyo jacaylka ay uu ninkaas qabay iyo nacaybka ay qabay kareeh ayna nicin nagalama kare eh ayna jeclaanin hadal saas waaya baabu manci alxaakim qofka xaakimka ah inuu u diida raciyatahu shacabkiisa iyo raciyadiisa min itilaafi amwaalihim xoolahooda inay eh, haligaan ama baabi'iyaan ama ay bixiyaan wa bihim iyagana suganta xaajatun dan ilayha maalkaas ninka xaakimka ah inuu raciyadiisa dad ka mid ah uu hantidii ay lahaayeen inay bixiyaan aad u diido maxaa yeelay isaga yaa u dhimani caruurtiisa yaa u dhimani xaaskiisa yaa u dhimani waana waxbaana sadaqaysano dhihi inuu marka u diido ood maya warkaas warkaa socona ma aha toban shilin boqol shilin kun shilin ayuu haystay reerkiisana xali may cashayn oo maanta may qurcan oo muxuu ahaa eh, may qadaynin wuxuu le sadaqa la bixi waa laga celin sadaqada waa ka jirta waa laga soo celin qofka cadaasi waa laga soo ah, qaadi karaa xaakimka arrinta iyada wuu samayn karaa sidaa weeyaan xadiidka shan kun afar boqol iyo toban sideed waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas akhbarna cabdilacla ibn wasil ibn cabdilacla qaala xadaana muxaadir ibn muwaric qaal xadaana acmash oo an slm ibn khayl an aطa ibn abi rawax an jaabir bn cabdilaahi alansaari radia allahu canhu arda wa can abihi kadalik qala wuxu yidhi jaabir actaqa wuu xulay rajulu nin oo min ansaari ansaareeda hulaaman wiil ama addoon oo lahu isaga uu leeyahay can duburin gadaal ayuu ka xoreeyey markuu asaga dhinto inuu xoroobo mudabar ayaa la yihahdaa addoonkii waa xor baad noqonaysaa markaa dhinta kadib yaa hor dhiman horta yaa yaqaanaba allahu aclam kow wa kaana wuxuu ahaaday ninkaas wa xurayn muxtaajan mid aad u baahan oo aad u dhibaysan macluul iyo dhaqaalo daro iyo faqri ay isuga tageen wa kaana caleyhi daynun haddana dayn waa lagu leeyay oo muslimiinta xoolahoodii baqwaaba horeyba u leey kadib nabigeen lamama tashanin fabaaca wuu iibi hu addoonka ayuu nabigeena iibiyey calayh salaa slam mudabarka addoonka aha intuu soo wada ayuu iibiyey biamaani miati dirham sideed boqol oo shilin oo fida ayuu ku iibiyey faacطahu markaasuu siiyey ninkii wax hore oo muxtaajka ah oo dayntii lagu lahaa ayuu farta ka saaray faqaala wuxuu yidhi iqdi daynak hor dayntaada iska bix ma adaa dhimataad mxua khatar ka jirtaa hor daynt iska bix tan labaadna waanfiq calaa ciyaalika carruurtaada baahanna ku nafaqay meesha imaamku wuxuu daliishanaa marka ninka eh, eh, raciyadda ka mid a ah xaakimka oo xaq u leeyahay oy u bannaan tahay ninkii tasarufkiisa iyo habdhaqankiisa dhaqaala u wareero baahina ay taallo inuu muxuu ahaay mas-uuliyadda laga qaaday waa meel ay ka qaataan maxjuurka oo tasarufkii hawshii asaga aad fuliyey ayaa laga xayiraya xayiraad baa la saari dhaqaale cunaqabatayn dhaqaale la saari maslaxadiis uu garan waaye ilen mogta waaye baabu اqضاء xugun la xukumo alqضاء fii qaliili maali wakaiiri baabu اqضاء xugun la xukumo fii qaliili maali maalkiisi yar iyo wakaiiri kiisi badan ayuu baabkan u baabay xadiidka shan kun afar boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadis saxiixa qala alimam nasa akhbarna cali ibn xujr qaala xaddaana ismaaciil ibnu culiya miya qaala xadaana alcalaa ya ibnu jacfar aye alcalaa alxadri miya can macbad ibnu kacb can akhi abi walaalkii oo kacb malika can abi umaamata sudaymiya ibnu cijaan bahiri miya ana rasu sl اlahu alayh ali waslm saxaabigaas abi umaama qaala wuxuu yidhi ana rasul s sm qala wuxu yhi rasuulkeenna man qofkii iqtaaca goosta xaqa mri'in qof xaqi muslimin muslima biyamiinihi dhaartiis ku goosto faqad awjab allahu alla weyn wuxuu waajib yeelay lahu isaga naar naar ayuu waajib yeelay xasbuna allah nicma alwakiil waxarama wuu ka xaran yeelay caleyhi korkiisa aljannata jannada yuu ka xaran yeelay faqaala lahu rajulin baa wuxuu yidhi wain kaana haba ahaada shayan shay yasiiran yar yaa rasul rasuulka allow qaala wuxuu yidhi wain kaana haba ahaada qadiiban laan oo min araakin araakin cadaya ha ahaade xasbuna allah wanicma alwakiil adinka raggiina qaar nin baa hadli wuuu le xoolahana ninkan kuleey ama xoola anaa iskale ama xaqa anaa iskale ama booska anaa iskale amaba haakada kan kalena wuuu di anaa iskale allah wanicm alwakiil waxaad la yaabe labadaa qof waxaa keekan iyo muran iyo qajajac ay marayaan kolley waad aragteen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun xadiidkan intuu ka maray mise weligood looma sheegin waad nexi mararka qaar waxaad arkaysaa laba qof oo diinta taqaano oo axaadiistan laga yaabo inay ummadda dadku dhigaan ayaga ayaa isqabsani markaasa waxa nusuus ninkaad ad akrina markaad aragto waa kan kale wuxuu nusuus akrina markaad aragto waa yaabe waaa muslimamwaaan muslim ahaynba waad nixi ila qofka muminkaa ah, waxaa weeyaan waa inay nusuustii ay qabato haddaba fiiriyi soomaadan nixin markaad aragteen qowla nabi sal slm man iqtaطaca xaqa mri'in muslimi biyamiinihi faqad أwjaba allahu lahu الnaar waxarama calayhi اljanة xasbuna اllah nicma اwakiil xasbuna اllah nicma اlwakiil inaad ka mid taan ogsoonood baabkaas ad aada u gasho a a ya a ha ha may dhib mala taas waa wax fiican waana wa sulxu khayr wa ha may dhib ma lahan adinka waxad ku jirtaan laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufi aw islaaxin bayna الnaas waman yafcal dalika ibtigaءa mardaati الlah fasawfa nuutiihi ajran caiima adinka shaqadiina waa shaqa aad qurux badan laakiin mishkiladda dhaarta wa ninkan wuu dhaarani markaas xaqi muslim goosani dhaartaas wuu dhaartay ood ku goostay ood ku qaatay laba shay ka ratimi ilaahay naaru waajibina subxana wa tacaala janno waa ka xaran yeela imaam muslim xadiis soo saaray ibnu maaja yani wuxuu sheegtay u yihaahdo waxaa weeyaan baabkaas aajukad baabkaas waxaa weeyaan neefka geeli ahay hadda muxuu joogaa maanta neefka ugu raqiisan ama dh iska caadiga soddon kun afartan kun saxba inta ayada ah haddii ku yihahdo toban kun igusi may cafis waa baab kale shaksiga shaksiga shaksiga weliya maktuulka ah isaga xoolii dhan waa cafin karaa mogta laakiin mishkiladda waxaa daba taalla ma taqaana xajishere waxaa daba taalla xeer haddii xeer u imaado wixii cafis dhib ma laha wixii cafis dhib ma laha ya hmm. a ah wuu yaqaanaa hadduu yaqaano ood wixii dhanba cafiyey dhib ma lahan hadduu nus cafiyey dhib ma lahan ya maya waxaa sax maan waaas waaa ku jira waxaa ku jira baalka nacam xoolihii may waa iska min adiya iska sheeko taas waaya baabu qadaءi اxaakimi qofka xaakimka a xugun u xukumo cala اlghaa'ibi qofka maqan idaa carafahu markuu garto oo qofka maqan xukunkiisa markuu ogaado in qaadiga uu xukumi karo oo xugun uu ridi karo ayuu baabkan u baab yahay xuquuqda aadamiyiinta ee arrinta ayada ah weyaan ay leeyihiin culimada laakiin xuquuqda oo waxaa weeyaan eh, ku saabsan ku saabsan xuquuqullah oo sida rajmiga iyo jaldiga iyo qaciga iyo wix la ah ta ayada waxay leeyihiin waa inuu marka ama ictiraaf u yimaado amaba shahaada ay imaado weyaan xadiidka شhan kun afar boqol iyo labaatanaad wa xadii صaxiixa qaala imaam nas a b asxaab ibraahim ibrahim ibn rahwi qala ambana waki ibn jarax aruasi qala xaddaثana hisham bn curwa can abi abis curwa bn zubayr can caaishata bn qalat xatrumuna caaisha jaaءat hindun hind bint cutba ayaa ilaa rasul lah utimi sal slm waa zawjat aلصaxaabiy اljaliil abi sufyaan ibnu xarb hy alumawi nacam skr skr abu sufyaan ibnu skr nacam alumawi waa ninkaa taqaana mucaawiye abihi waay radia allahu canhum jamiica jaءat hindun baa timid ila rasul ba u timid sal slm faqalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow ina abaa sufyaan abu sufyaan rajula waa nin shaxiixun ee bakhaylah gacan adag walaa yunfiqu ma nafaqeeya calaya iyo waladii caruurtayda maa yakfi in wax igu filan afa ahudu min maalihi maalkiis miyaan ka qaata walaa yashcuru isagoon ogeyn aayar intaan gacanta jeebka u disiy ma kala soo baxaa qaala wuxuu yidhi khudi aado maa yfiika u kugu ilay waladaka caruurtaada bilmacruuf si wanaagsan ku qaado nabigeena wuxuu yaqaan abu sufyan wuxuu laba shay oon laakiin kulmayn haaliban ayaa hadda meesha ku jirta abu sufyaan wuxuu ahaa min ashjac الnaas xagga shajaacada inaba caadi ma ahin inaba caadi ma ahayn bukhliga iyo shajaacada waxaa la yihahdaa inta badan isma raacaan nin bakhayla inuu geesi noqdo ma badno ma badno laakiin waxaa saas ay leeyihiin oon ka arkay aad inay ka sheekeeyaan turkida alatrak atraagta waa min ashjaci khalqi illah dadka ilaahay uu khalqay waxaa lagu tilmaamaa dad shucuubta aadka u geesiya lagu tilmaama turkida aad waana macruufo dowla cumaaniya iyo xataa kasii hore iyo byzantiinta xilliga ay la dagaalamayeen iyo inta xataa gaalada ahaayeen iyo waa macruuf dhanka kalena bukligana waa daraja ula ay leeyihin wallahu aclam aniga dee lama dhaqmin marka abu sufyaan turkido kale ayuu ahaa turkido kale ayuu kale ahaa wallahu aclam wixii dembi oo gallana allah naga dhaafo waaya marka nabigeen wuu ogaa calayi slat slam marka abu xaaladiisa marka maadaama uu ogaa baahina ay taallo in uu yidhaahdo marka isagoon ogeyn biilkaada iyo caruurtaada biilkooda ka qaado ayuu nabigeen xukumay calayi slat slam meesha ayadaana waxaa weeyaan abu ma joogay waa maya aukm lidalika maxkamadaha qofka maqan xukunka ay ku dhufanayaan meelaha la soo dariishadaan baabu nahyi reebadiis kale baabkan u baabiye an an yaqdiya inuu xukumo fii qadaa'in ay fii amrin hal amar iyo hal arrimood biqadaa'in laba xugun yacni waxaa weeyaan waa banaayi ma banaan waa xalaalo waa xaaraan hal arrimood may lama ogola hal mar lama ogola xadiidka afar shan kun afar boqol iyo ko iyo labaatanaad xadiis saxiixa qaala imam nasr xussein ibn mansuur ibn jacfar qaala xadaana mubashir ibn cabdillahi qaala xadaana sufyaan ibn xusein can jacfar ibnu iyaas can cabdiraxmaan ibn abi bakr bakrata wa kaana caamilan calaa sijistaan magaalada sijistaan la yihah gobolkaas ayuu ka ahaa maxua gobnatooro qaal wuxuu yidhi kataba ilaya wuxuu ii soo qoray abubakrata nufey ibnu xarita ii soo qoray aabihia ah, yaquul isagoona samictu rasuula baan ka maqlay sal slm yaqul isagoo ayaan ka maqlay laa yaqdiyana yuusan xukumin axadun qof fii qadaa'in ay fii amrin waaxidin hal arrimi biqadaa'ina laba xugun mutanaaqadayn laba xugunoo isburburinaan waa banaan ima banaana waa xaaraan iyo xalaal yuusan xukumin walaa yaqdi axadun qof yuusan xukumin bayna khasmayni laba ishaysata dhexdoodana wa huwa qadbaan isagoo caraysan laakiin xalay waan soo marnayo hadduu nin amiin yahay oo iska adag sida arintii ninkii adogeyda oo nabiga ka caraja alai slat slaam kadibna uu xukumay waa xaalad dhici karta baabu maa yaqtacu alqada laakiin asal ahaan qof caraysan maya ma xukumay xugun ma ridaay baabu maa yaqtacu alqada qadaga wuxuu goyna baabkan u baab badaha wuxuu kala jari ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun afar boqol laba iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimam abarna asxab bn raxim qala xadana ukay bn jarax can hishaam bni curwa can abihi curwa bn zubayr can zaynab binti umi salma waa rabiibada nabigana sal sl an umi salma radia allah can ah, ardaha wa radia allah can zaynab wa can jamiici asxaabati rasul lah sal sl qalat waxay tiri umu salma qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slam inakum adinka shacabkiyow i racyadiyey takhtasimuuna waad ii soo dood tagtaan oo adinkoo isku dhegan ayaad ii imaadaan wainamaa in kale maan ana aniga basharun bashar ayaan ahay lacalla waxaa dhici karta bacdakum barkiin alxana inuu ka fasaxa badayn bixujatihi xujadiisa iyo iyo eh, mxua gartiisa uu kaga cadaysa cadaysasho badan yahay min bacdi marka kale fa inamaa in kale maana aqdii waan xukuma baynakuma dhexdiina calaa naxwi maa shay ka duulitaan aan ka duulaa asmacu aan maqlo waxaan ka dhiganaa daliilka ayaan ka duulayaa eh, faman qofkii qadaytu lahu aan u xukuma min xaqi akhii walaalkii xaggiis shayan shay aan u xukuma oo xaqa walaalkiis aan xugun intaan ku rida kadibna isaga aan siiyo fa inamaa in kale ma ana aqطacu lahu waxaan u jaraa oon u gooyaa qacatan gobol oo min annaar naar ayuu nabigeen l sala allahu alayh ali wasalam qadaaga marka muxuu xukumaa wi xaqun buu xukumi baatila miyuu xukumi muxuu gooyn wuxuu gooynayaa xaqaada hadduu kuu gooyo sax waa laakiin hadda xaqaada xaqaan ahayn uu kuu gooyo naarun buu kuu gooy wax kaluu kuu gooyna lama arka sidaa weyaan baab اlad alaladu alkhasimu alkhasim waxaa la yihahdaa shadiid اlkhusuma qofka muranka badan amaba daa'ima alkhusuma amaba qofku muranka weligiis la taagan markuu murma hal kamarood murma murankiisa waa un khalaas ama udaa amaba waxaa weeyaan yani waa qofka aadka muranka badan oo murankiisa hal mar hadduu qabta aan daynayn amaba saacad kastaba marna ugu taagan yahi fadhi kudirka marka la joogo sooma arkin dad un iyaga inuu hadalka ku dambeeyo ya ay laazimta sidaa weeyaan xadiidka shan kun afar boqol iyo saddex iyo labaatan wado xadiis saxiix qaala alimam nasr bn xsan ibrahim qaala xaddaana wakiic qaala xaddatana ibnu jurayj wa cabdimalik ibn cabdi ibnu jurayj weeyaan xa xadiid ayuu taxwiiliy wa anba'ana maxamed mansuur qaala xaddatana sufyaan ibnu cuyeyne qala xaddatana ibnu jurayj cabdimalik weeyaan ani ibni abi muleyka cabdillahi ibn abi muleyka can caishata um lminiin radia allahu anha adaha qaalat waxay tilmuna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm ina abqad arijaali ragga kan looga looga nacay badan yahy ila allah la weyne ood alla ugu nacab yahay alaladu alkhasimu waa qofka dood ujoogga ah qajajac imrun ujoogga kaa weeyaan marka wax fiican maaha markay xugun aad galana waa taqaanaa oo dad waxaa jira un adig muran bismi illaahi raxmaan raxiim baab lqada xugun la xukuma fii manduul lam yakun lahu bayina aan markhaati lahayn qofka markhaati aan haysanin xukunka sida looga ridi ayuu baabkan u baabiyay xadiidka shan kun afar boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid daciifa wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja qala imam bna amr falas wa iqatun xaafid qala xadana cabdilaclى qala xadana saciid ibn abi caruba can qataada ibni dacama can saciid ibn abi burda can abi abis abi burda alaslami weyaan can abi muusa alashcari cabdillah bn qays radi allahu canhu arda ana rajulayn laba nin ikhtasama ilى اnebiy nabiga ala sl slam ay u doo tageen fii daabatin gaadiid ama daabad ay isku qabsadeen gaadiid ama faras ha noqdo amaba geel ha noqdo uma ilaa dalika gaadiid isku qabsadeen laysa maaha liaad liwaaxidin mid oo minhuma ayaga ka mid a bayinatu markaati ma haysto faqadaa biha wuxuu xukumay faqadaa uu xukum biha iyadii baynamaa dhexdooda nisfayni uu kala jaray lakiin xadiidka muxuu yahay waa daciif qofka mudaciga asal ahaan marka maay tahay qofka mudaciga ah oo wax sheegana maxaa laga rabaa albayina walyamiinu calaa man ankar waaya baabu cidat alxaakimi qofka xaakimka inuu wacdiyo cala yamiini dhaarta la dhaarana inuu qofka ka wacdiyo oo dhaaran lahaa ayuu baabkan u baabay xadiidka shan kun afar boqol iyo shan iyo labaatan wada xadiis saxiixa qaala alimamu nasai ala sl akhbarna cali ibnu saciid masruuq qala xadana yaxya ibn abi zaa'ida can naafic ibni cumar alqurashi aljumaxi almakki an ibn abi mulayka cabdilaahi wayaan qaal wuxuu yidhi kaanat waay ahaadeen kaanat waxay ahaadeen jaariyatan laba gabdhood takhruzaani kuwa khufka talo khufka ayay talaayeen soohid iyo talitaan iyo waxbay ahaayeen biaaif meesha aaif la yidhahdo fakharajat waxaa baxday dahuma mid fakharajat ixdaahumaa midood ayaa soo baxday meesha ka soo baxday wax lagu talaay wayaduha gacanteeda tadmaa ay dhiigayso fazacamad waxay sheegtay ana saaxibataa saaxiibteed asaabataa inay dhaawacday oo dhiiggan ka da-a ay saaxiibteed iyo gabadhii wax la talaysay ay ku dhufatay wa ankarat اlkhra tii labaadna way inkirtay fakatabtu waxaan u qoray cabdilahi bn abi muleyka a u qoray ilaa bni cabaas cabdilahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nebi sal slam xabru اlumra wa tujbaan qur'an fii dalika arrinkaas xukunkeeda labada gabdhood oo saa isu qabsaday oo markhaati aan la haynin oo mid ay dhaawacan tahay oo tan kale inay mxuu dhaawacday ay sheegaysa tanna ay diidayso xukunkooda ayaan u qoray inood iga soo jawaaba fakataba wuxuu soo qoray marka uu ii soo qoray ana rasuula rasulka sal slm qada wuxuu xukumay ana alyamiina dhaarta cala almudaci muddaca caleyh qofka wax lagu sheegtay ayaa dhaar laga rabaa wa ana walow ana annaas dadka haddii ay haddii cutuu la siin laha bidacwaahum sheegashadooda ladaca ay sheegan lahayen naasun dad amwaala naasin dad maalkooda ay sheegan lahayen wadimaahum dhiigooda ay sheegan lahayen fadcuhaa u yeer cabdillahi bin cabaas marka adhihi u yeer gabadha iyada oo wax sheeganaysa watlu calayha ku dul akhri hadi alaaya ayadan ku dul akhri ina aladiina yashtaruuna bicahdi اllah wa iimaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi اlaakhira ayadaa ku dul akhri xataa khatama alaaya ilaa uu ka khatibo fadacowta waan u yeeray ina aladiina kuwii yatluuna ama yashtaruuna ku iibsanayaan oo ku bedel qaadanayaan bicahdi illahi ballanta alle iyo aimaanihim dhaartooda amanan xoola iyo dhaqaala qaliilan ee yar adduunkoodna iska yarba ulaaika kuwaas laa khalaaqa nasiib uma sugna lahum iyaga fi laakhirati aakhira nasiib kuma lahan aayaddaa ku dul akhri ayuu yidhi xataa khatama alaaya fadacawtuha gabadhii ayaan u yeeray dhaawaca in la dhaawac sheeganaysay fatalawtu caleyha waan ku dul akhriyey factarafat ama tii muxuu ah laga sheeganayay factarafat way qiratay bidalika fasarahu arrinkaas aad buu u faraxgeliyey radia allaahu canhu wa ardaa marka markuu qofka kala xukuma oo laba qof ay mid walba uu leeyahay waxaan anaa iskala xaqula inuu wacdiyo oo aayaadka ilaahay iyo cuquubada ka dhalanaysa muxuu aha qofka beenta eh, ku dhaarto oo dhaaro la imaado beenaad waxaa weyaan oon hore usoo marnayo qofkii in waxaa weyaan naarna loo waajibini janna laga xarimi arrinkaas in lagu dul akhriyo inay mashruuc tahay xugun intaan laydinka hore wacdi uu ka horeeyo ayaa marka imaamku u deliishaday caleh raxmatullah xadiidkan loo deliishaday kayfa yastaxlifu alxaakim qofka xaakimka ah sidaad waxaa weeyaan u dhaarina man tawajaha ilayhi اlyamiin qofkii in la dhaariye ay laazim noqotay siduu u dhaarinaya xadiidka shan kun afar boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna sawaar ibnu cabdilaahi alqaadi qaala xadana marxuum ibn cabdilcaziz alqurashi can abi nacaama abu nacaama asacdi albasri waa iqa can abi cumaan nahdi waa ninkii mukhadramka ahaa can abi saciid alkhudri sacd walayd bn sinaan qaala wuxu yihi sacad qaala mucaawiya mucaawiya bn sufyaan ayaa wuxuu yidhi radia allahu canhu arda khaalu muminiin ina rasul rasul sl slm waa riwaayat saxaabiyin can saxaabi weliba sacd ibn abi waqaas eh, sacd malik ibn sinaan iyo iyo mucaawiya aad bay u kala duwan yihiin oo raggii ninka la yidhaahdo abi saciid alkhudri ragga hore ayuu ahaa inkastuu dayara ina rasul rasulk sl slm kharaja wuu baxay calaa xalqatin meel xalqad ah sidan oo kale ah ama ku dhow ama lamid ah ama muxuu aha nooceeda oo min asaabii saxaabadiisa ayuu baxay yani min asxaabihi ayuu ka soo baxay faqala wuxu yidhi maa ajlasakum maxaa idin fariisiiyey halkaa maa faridan qaalu waxay yidhaheen jalasna waan fariisanay nadcullah annagoo alla baryayn oo anxamaduhu alla mahadinayn alaa maa hadaana calaa maa hadaana wuxuu nagu hanuuniyey ama hanuuninta una hanuuniyey lidiinihi unagu hanuuniyey annagoo kashi mahadnoqoyna ayaan muxuu ahaa u fadhinaa halkan wamana unuugalaliscayna bika adiga inaad noo soo kaa saaray oo nabi noo kaa dhigay nicmooyinkaas tirada badan oo nicmat aliimaan waalislaam wa bacd الnabiy moxamed sal slem ayaa ilahay ugu mahadnoqoynaa allana waan baryaynaa qaal wuxuu yidhi allaahi hamsadaas bedelka waxay taagan tahay badi oo baalqasamkayd ay bilaahi mi ilaahay baa idinku ogsoon allaahi in la dhihi karo yani bilaahi camal weyaan marka hamsadaas waxay taagan tahay maqaam ba alqasam ey bilaah ma ilahay baa idinku ogsoon maa ajlasakum maa allahi alla idinku dhaarini maa ajlasakum idinma fariisan miya ilaa daalika arrinkaas ma ooyane qaalu waxay yidhahdeen allahi allaan ku dhaaranay maa ajlasana nama fariisan ilaa daalika arrinkaa ma ooyane qaala wuxuu yidhi amaa inii aniga miya lam astaxlifkum inkama dhaar dalbin tuhmatan lakum anoo idin tuunsan tuhuma anituma awgeed idan idinmaan dhaarinin wainama in kalema ataa jibriil alayhi slam baa iyimid faahbarnii wuxuu sheegay ana allaha alla caza wajal yubaahi inuu idinkugu hafantami bikum adinka almalaaika malaaigta mawjada maa araada haulaa kuwan maxay doonayaan riwaayaad kale cadaynayaan marka habka loo dhaarina ina habkaan u noqon kara allahi ma allah kugu ogsoon qofka markaad waaan mxuu ahaa saan waa saan u yidhahda in la dhihi karo allahi ma allah kugu ogsoon oo habkaad loo dhaarin kara intaas imamku dariishana caleh raxmatullah xadiid shan kun afar boqol iyo toddoba iyo labaatanaad una dambey casharkeena caaw insha allah tabarak watacaala waa xadiid saxiixa qaala aimam nas ala sl abarna moxamed ibnu xafs ibnu cabdillahi sulami qaala xadaana abi aabihiis oo ah xafs ibnu cabdillahi sulami qaala wuxuu yihi xadaanii ibraahim ibnu ahmaan can muusa ibni cuqba oo waxaa ahaa imaamu fi lmahaazi wadiqatun can safan ibni sulaym can ataa ibni yasaar can abi hurayra cbdixasan ridowsi raawiyat islam radi la an qa wuxu yih cbdiamaan qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm ra'aa ciisa ibnu maryam calayhi salaam nabi ciise oo ina maryam aha ayaa wuxuu arkay calayhi salam rajula nin yasriqu xadi indhuhu ku qabtay ku qabtay qaala wuxuu yidhi asraqta war ma waxbaad xadde qaala wuxuu yidhi laa maya wallaahi allaan ku dhaartay alladii allahaasoo laa ilaaha ilaah uusan jirin xaq lagu caabudo ilaa huwa isaga mooyane tuugnimo ayuu ku dhacay dhaartii ugu darreed uu mari qaala ciisa calayhi salaam wuxuu yidhi aamantu billaahi alla weyne ayaan rumeeyey oo hadalkaad allaan kugu aamini wakadabtu basari araggay waxaan arkayn waan beeniyey marka dhaarta habkan inay noqon karto ayuu imaamku daliishanayaa hada wallahu aclam wsal allah sl abdi rasul mustafaa